bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii toddobaatanaad ee kitaabka nuur ulyaqiin ee siirada ah bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxa halka ku marinaya kaga warramaya dariskii siirada ahaa masjid dirar masjidka la idhaahdo masjid dirar waa arrin aada u adag masjidka waxyeelada oo suuratu tawba ilaahay uu kaga warramay dhowr aayadood aayadda boqol iyo toddoba ilaa boqol iyo toban ayaa xaalkiisa ilaahay uu ku sifeeyey nin baa jiray ansaarta ka mid ahaa la odhan jiray abu caamir araahi reer madiinu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu yeedhay islaamnimada sidii munaafiqii ibnu saluul oo kale ayuu diiday inuu islaamo uu canaatamo wuxuu u cararay maka isbahaysi buu la soo sameeyey quraysh sanadii uxud markii ay soo duulaysay meelihii lagu dagaalamayay intaan dagaalku ka bilaabman ka bilaabmin buu ka qoday booraan booraamahan booraan dacwada ama godadka qarandida oo kale ayuu eriyadii ka qoday godadkii uu qoday qaarkood ayaa markii dagaalku uu soconayay nebigu ku kufay calayhi salaatu wasalaam ninkaasi intii dagaalku soconayay maalintaa uxud bago ah ayuu lulayay war reer saareedo war salkaya war iskaga soo hara war ninkani wuu idin halaagaya munaafiq waxaas u akriyayay kolkii markii uu jabee uu nooday wuxuu u cararay haddana berigii dambe quraysh markii laga itaal roonaaday xaggaa iyo yurub buu cararay wuxuu qaatay madhabtaa kristanka diinta kiristanka u qaatay dabeedna wuxuu bilaabay inuu xidhiidh la soo sameeyo munaafiqiinta madiina dhowr iyo toban nin oo kamid ah sidee baynu u wada soconnaa halkaynu sida ku kala war qaadanaa xafiis ka dhiganaa oo cidda kolba aan soo dira iyo warbixintaa siinaysaan iyo waxaa wallaahi masjid inoo dhisa meelaynu masjid ku godmulac ama buli jiir oo aynu ku magacaawno magacaa masjid waxaa laga dhisay masjidka masjidu qubaa laydhaah ee koonfurta mada magaalada madiina berigaa ku yaalay iminka magaalada iska soo gaadheen masaajkaasay ka ag dhaweeyeen dabeedna waxay dhahan waxaan ugu talagelaynaa cidda yar ducafada ah ee masaajka gaari kari weyda inay kan ku tukato isagii marka xaggaa waqooyigu joogaa iyo nimankaa gaalada ah ee nebigu ku duuli doono laakiin saaxiibadiisa kalaa meesha sii dhisa markuu nebigu dagaalkan tabuu kusii baxayay ayay idhaahdeen waxaanu xiisaynaynaa masaajid baanu furaynaaye annagoo kaa barakay kaa barakaysanayna inaad noogu soo tukato ood noo soo furto marka inay sharciyad siiyaan bay doonayeen oo yidhaahdaan nebigaaba ku tukadayba dee iminka waan safraynaa oo annagan xidhxidhane meeshuna waa koonaha magaalade bal markaan soo noqdo insha allahu ha inoo ahaato ayuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam markuu madiine ku soo dhow yahay ee iyaguna ay isu diyaarinayaan ballantii inuu ufuliyo oo uu ku tukado ayaa ilaahay uu soo dejiyey aayaadka afarka afarta aayadooda والذيiن اتkذوu مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمiنiiن وإرشاaدا لمن xاaرض اللaha ورasuuله من qبل bal ka waran kuwa samaystay masjid ku sheeg waxyeelo gaalnimo kala kaxayn iyo dhufays qof ilaahay iyo rasuulka la dagaalamaya abu caamirkaas ayuu dhufays u yahay walaa yaxlifunna in aradnaa ila alxusna haddaad wax ka weydiisana waxay walla ku marayaan inaanay wanaag mooye wax kala u samayn ducafadaynu dhisnay odhanaya wallahu yashhadu inahum lakaadibuun ilaahayna markhaati buu ka yahy inay beenaalayaal yihiin laa taqum fiihi bu ilahay ha u dhawaan ha u dhowaan waa ha haku haistaagin wey haistaagin kutukasha ayaa ay sheegeen haisdhex taagin bu lahay lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yawmin axaqu an taquuma fiih masjidkii alla kacadsiga seeska looga dhigee lagu bilaabay maalintii horreysay oo masjidu taqwa masjidu quba ayaa ku haboon inaad ku tukato fiihi rijaalu yuxibuuna an yatadaharuu wallahu yuxibu lmudahiriin masaajidka rag nadiifa nadaafadda jecel baa ku tukada haddaad mid ku tukanaysa kaa ku tuk sabtida inta badan wuu tegi jiro laba ragcadood oo sunno ah ayuu kusoo tukan jiray qubaa mar hadduu ilahayd taqwa lagu aasaado labada ragcadoodoo sabtida lagu soo tukadaana cumray udhigantaa buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam kaa ha tegin bulida jiirkae bulida munaafiqu gale kaa dadka nadaafadda qalbiguna uu nadiifka yahay jidhkuna u nadiifta yahay kaa tag baa idhaha wy afaman labadii masjid buu ilahay isbarbar dhigay haddaba afaman asasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi wa ridwaanin khayr masaajidka maalintii horreeyey lagu asaasay alla kacab iyo raali noqosho ilaahay makaasaa wanaagsan aman asasa bunyaanahu calaa shafaa jurufin haarin fanhaara bihi fii naari jahannam mise waxa wanaagsan ka lagu dhisay god qarki bohol qarkeed ayaa lagu dhisay gebi sii ciiraya markaasuu naarta kula ciiray laa yazaalu bunyaanuhum aladii banaw riibata fii quluubihim dhismahaa ay dhiseen weligoodba way ka walacsanaayeen baa ilahay weligoodba walbahaar baa ka hayay qalbigoodu ma deganaynoo sida sababtay ku waaridayeenay kulahaayeen halkaan noogu soo tuko way ka shakisanaayeen ilaa anta qaaca quluubuhum ilaa intay ka dhimanayaan waa ka shakisan yihin wallahu caliimu xakiim digniintaasaa ka dhacday afartaa aayadood ayaa masaajidkaa ka sheekeeyey waa magacun waa wixii markii hore lagu sheegay un mooyaane dee masjid ma aha marka arintu ma aha binada iyo dhismaha iyo quruxda laakiin maxaa lagu hayaa gudihiisa wey masjidkan hadday hagaajiyeen dhismo dhaga ka dhigeen de haddana u akaa ilaahay tilmaamay ma aha wax maaragtay magacaa lagu sheegi karo waaya qisadiisu markaynu qur-aanka iyo inta halkan ka maqanba intaan kitaabku qorin kutubta kale ee taariikhku qorayaan iyo qur-aanku intuu ka sheegayba marka aynu akrino intaa waxaad kusa kusii dali doontaa intan uu ka sheegay marka walama kaana calaa maqrubatin minha kolkuu nebigu madiine kusoo dhow yahy balaqahu khabaru masjidi diraar masjidkii waxyeelada warkiisaa soo gaadhay nebigoo ilaahay uga warramay wa huwa masjidun asasahu jamaacatu min almunaafiqiin koox munaafiqiinta ka mida baa dhisay mucaaradatan limasjidi quba masjidu quba ayay la dherartamayeen oo ay caaridsanaayeen liyufariquu jamaacata almuslimiin bulshada islaamka halkaa ku urursanee reer ansaare si ay u kala kaxeeyaan wajaaءat jamacaة minhum ila rasuuli salى اllahu alayhi wasalam koox munaafiqiinta ka mida baa nebiga u yimi aalibiina minhu an yusalliya lahum fiih waxay ka doonayeen inuu ugu soo tukado oo usoo furo oy ka shaabadaystaan munaafiqu had iyo jeer cid mukhlis ahoo uu isku looho oo uu ka shaabadaystu isku qoro liiskiis ayuu jeceli fasa'alahum can sababi binaa'ihi wuxuu nebigu weydiiyey maxaa u dhisteen faxalafuu billaah waxay ilaahay ku dhaarteen in aradnaa ila alxusnaa wanaagun baanu ula jeednayo dadka kan gaari waaya qubaa ayaa kan tegaya wallaahu yashhadu inahum lakaadibuun ilaahayna wuxuu markhaati ka yahay inay beenaalayaal yihiin faamara calayhi asalaatu wasalaam jamaacatan min asxaabi nebigu waxa uu amar ku siiyey koox asxaabta ka mida siiba laba saxaabi malik bnu dukshum macnu bnu cadiyin alcajlaan labadaa nin buu ihi dhaqaajiya liyandaliquu ilayhi si ay masaajidka meeshaa u tagaan dhismaha ah wayahdimuuh oo ay dhulka ula simaan fahadamuuhu intay meeshii tegeen bay meeshii markuu nebigu madiine kusoo dhawaa bu wali dhaqaasiyo ilaahay baa iga warrame nimankaasi halkaa booraanta ay ku gabanayaan halkaa ka dhiseen taga soo dumiya dabeedna way tegeen iyadoo indhahoodu ay shan yihiin ayay dab ku qabteen waa ka dhaqaajiyeen kuwiina halkii baa lagu baadiyey waay inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin ilahayna cid buu wax ka aqbalaya waa cidda taqwo leh faamara hada ifham hada walama istaqara calayhi asalaatu wasalaam bilmadiina kolkuu madiine nabigu ku sugmae uu degey jaa'ahum jamaacaatun kooxaa u yimi min aladiina takhallafuu dadkii hadhaya dadkii hadhaybaa koox koox iyagoo ah dagaalka ka hadhay mudduu maqnaa muddadaa uu maqnaayo dheer dadkii madiine iska sii joogay baa u yimee munaafiqiintaha yactadiruuna been bay ku cudur daaranayaan wallahi anagu sidaan aanu ahayn oo islaamtii baa ildarayd oo xooli baa baylahay oo kadaa wa kadaa faqabila minhum calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ka aqbalay calaaniyatahum wixii ay caddaysteen calaaniyadu waa wixii ka muuqda ay sheegteen wawakala damaa'irahum ila allah waxa iyaga ku hilane ku qarsoonna ilaahay buu u tala saara wastakfara lahum dembi dhaafna ilaahay wuu weydiiyo dee waxay dhaha ilaahay dembi dhaaf noo weydiiy dee waanu habsaamaye intaasaa walla naga yahay inaana gaboodfalin nimankaasi arrinkoodu sidaasuu ahaa taariikhda ku xeernay dagaalkaa kaasuu ahaa dagaalkaasi dee muhiimadda uu lahaa iyo soo arag casharada ku jiray waana dagaalkii nebigu galay calayhi salaatu wasalaam ee weynaaye ugu dambeeye weye waxaa isaguna taariikh kale ahay xadiidu halaaثati aladiina khullifuu saddexdii nina la dibdhigay warkoodii qur-aankana ilaahay uu ku sheegay suuratu tawba وعlى الثلاثة الذيina khلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ina allaha huwa tawaab raxiim oo aayadda suuratu tawba boqol iyo sideed iyo toban baa ka warantay saddexdaa nina si aada sharaxa u fahamta qisad qisada ah iyadana waa saddexda nin may ahayn dadkii habsaamee munaafiqiinta lamay mid ahayn horuu kugu soo ishaareye waa way ka qaraxday ama way ka siibatay iyaga sidaasay uga dhacday maalintaa ilaa nin habari dhashe halma seegi waaye halkaasi mid seegay buu noqday dagaalkaa ay ka hadheen laakiin kolkii ay iskarteen ilaahay bay u cawdeen way toobad keeneen toobaddiina ilaahay uu ka aqbalay taariikh wanaagsanna way yeesheenoo qur-aankaaba xusayba wa jaa-ahu nebiga waxa u yimi markuu madiine yimi kacbu bnu malik alkhasraj asxaabiga kacbu bnu malik la idhaha waa gabayaagiibuu ka mid ahaa nebiga وmrاaرة بن الربيع وhilاaل بن مyة labadaasi alwsiyaani reer aws bay ahaayeen ansaarta qaybina waxay ahayd reer khasraj qaybina reer aws marka labana aws bay ahaayeen midina khasraji waa labadaba ansaar bay ahayen reer madiina ahayen wey macnaheedu muqiriina bidunuubihim dembigooday qirteen ilaahayna marka dembiga la qirto uu dhaafaa falamaa dakala calayhi kacbu kolkuu nebiga usoo galay kacab nebigu usoo noqday calayhi salaatu wasalaam masjidkuu ka bilaabuu ragcadii ku tukaday dadkii sii joogay buu halkaa ku qaabilay ducafada ahaa munaafiqiintii bay halkaa ugu yimi dadkii u yimi waxaa ka mid ahaa ee hadhay kacab markuu sidaa kacab usoo galay tabasama nebigu waa ilka caddeeyey tabasuma alghadab cadhada dhoola caddaynteedii qofku had iyo jeer markuu yaro cadhaysan yahay ehm, waa ka indhaha ficil buu ku muujiyaa isagoo maaragtay dhool caddaynaya dhool caddayntani mid farxadeed inay tahay iyo mid cadho inay tahay waa la kala gartaa wiyo wiyo dhool caddeed dhool caddayn maca cadha ku jirto wa qaala maa khallafaka waryaa kacab maxaa ku reebay meel laga hadha ma ahayne fa qaala yaa rasuula allah rasuul allahu guuri low jalastu cinda kayrik cid aan adiga ahayn haddaan soo ag fadhiisan lahaa min ahli dunya oo dadka adduunyada ku noola la ra'aytu waxaan arki lahaa ama aan ku qanacsanahay an sa saakhruja in aan ka bixi lahaa min sakhatihi caradiisa bicudrin cudurdaar iyo marmarsiyown inaan kaga bixi lahaa walaqad uutiitu jadalan ilaahay fasaaxad buu siiyey iyo dood waan kuu sheegayaaye ninaan adiga ahayn haddaan soo ag fadhiisan lahaa hadalkun baan u macaanayn lahaayo cudurdaarna waan isugu hagaajin lahaayo canaantiisa waan ka dabaalan lahaa saasaan kuu sheegaya marka jadalku waa fasaaxa wa quwat alkalaam iyo hadal awood badan laakiin ninkii aan beenta u sheegi lahaa ee marmarsiiye iyo hadal macaan kaga gudbi lahaa ma ihid adigu waxaad mudanta inaan xaqiiqo kuu dhiibin walaakinii wallah ilaahay baan ku dhaartee laqad calimtu waxaan ogahay lain xadadtu xadiida sidqin haddaan kuu sheego lain xadadtuka alyawma maanta haddaan kuu sheego xadiida kadibine war beena tardaa bihi canii oo aada igaga raali noqonayso layuushikana allah ilaahay waxa uu dhow yahay an yasqaa calaya fiih inuu igu cadhoodo walain xadadtuka xadiida sidqin haddaan kuu sheego buu ihi war runa taqbadu calaya fiihi oo aada igu cadhoonaysana inii la arjuu fiihi waxaa baan rajaynayaa cafwa allah inuu ilaahay igu cafiyo macnaheedu waxa weeye haddaan adiga iska kaa dhiso ilaahay baanu isa seegaynaa haddaan ilaahay xaggiisa iska kaa iska dhisana oo adiga aynu isaseegno oo runtaa aad igu karaahiyaysato ilahay inuu cafiyaa baan rajaynaya marka insaanku ku waxa ku haboon weyn inuu ilaahay runu sheego oo aanu ilaahay been u sheegin intaasuu nabiga udhiibay wuu soo gaabiyey o wuxuu ihi intani gogoldhig bay ahayd fasaaxadiisay ka mid ahayd hordhac bay hadalkiisa u ahayd jawaabtiina waas wallaahi ma kaana lii min cudri waaba intaa jawaabta waabaan dhaartee wax cudurdaar ahoon lahaa ma jiro de qisadiisa adiga kutubaha iyo riyaadsaalixiinka iyo ku arkay waa markii u horreeyeen laba gaadiiba isu geeyey waa markii u horreeyeen caafimaad qabo waa markii aan ugu xoog iyo dhaqaalo badnaa waxaan ku marmarsoodo ma jirin intaasuu nebiga u sheegay fa qaala calayhi salaatu wasalaam nebiguna wuxuu yihi wuu jecel yahay cudur u sheegay amaa haada faqad sadaq wallahi kani runbuu sheegay dad iskuma jire kani run buu sheegay faqum xataa yaqdiya allahu fiik iska dhaqaaji intuu ilaahay go-aan kaa gaadhay arrimaha iyagu ilaahay bay ku xidhan yihiin arrinkanaan u baxneed ka hadhayna mid ilaahay buu ahaaye arrin diina buu ahaaye dee intuu ilaahay ku xukumayo isagaanu ku kugu xawilnee iska tawagal wa qaala saaxibaahu mila qawli labadiisaa saaxiib hilaal iyo malaara iyaguna hadalkiisaasoo kale yidhaahdeeno cudurdaar maanaan lahayn bay yidhahdeen faqaala lahumaa calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu labadooda ku yidhi kamaa qaala likacbi siduu kacab ku yidhi oo kale idinkuna dee kol haddii a habeen marmarsiiyo aydaan haynin dee col jabiyaa noqoteena bal intuu ilaahay idin xukumayo dee iska jooga dhulka wanaha almuslimiina can kalaamihim muslimiintii wuxuu u diiday in nimankaa lala hadlo oo ah la hadlina bu saddexdaa nin saacaddaa laga bilaabo waxaan ku soo rogay cunaqabatayn hadalka ah cid la hadli kartaaba ma jirtaba faijtanabahum annaasu dadkii ayaa iskaga durkay waa karantiime nebi baa ka dhacday markaa nimankaa u nebigu karantiimeeye cidi u dhawaan mayso waa kii dee kacab xadiiska aada uga warramaya lahaa marka aan ila qofka bani aadamkaa rabitaanuu leeyahy rabitaanadiisu ma aha qura kan cunada rabitaankii fikirka rabitaankii dhegaysiga rabitaankii hadalka rabitaankii cunnada kii hamada waxaasoo dhan shahawaat baa la isku idhaahdaa haddii mid lagugu xidho midna midda kale kama dhacdo sida aad u wareereysa haddii cunada iyo cabidda lagaa xidho ayuunbaad u wareereysaa u dawahaysaa haddii hadalka lagaa xidho ama aragga lagaa xidho hadii lagu dhaha iminka waxba ha eegin ama lagu idhaahdo waxba ha dhegaysan ama juuqa odhan ba la idhaha dadku haddii la idhaha juuqa odhanina mudda iska yara cabursanaanaya marka dambe way qarxayaama sidan iminka loo caburiyey caalamka aynu arkayno ee cadaaladii looga tegey ee dad gaara dabaqad gaar ahoo mufsidiina oo awood sheegatay ay u caburiyeen dadku markaa daarahoodan iyo waxaan oo dhan intay nacaan bay hal mar qarxayaanba waaya marka waa nooc ciqaaba ah. laakin dee marna qofku cadaalad ahaan buu yeelanaya u yeelanaya waaba sida halkan oo kale kani waa cadaalad caburintan lagu sameeyey marna bikayri cadaala cadaalad daray ku dhacayso waaya marka shahwatulkalaam ayaa laga xidhay dabedna cidhiidhi bay galeen ilaahay markuu ahlu jannaha ka warramayo adiga arkadoo qur-aanku si hanqaltaag halkaa lagu sameeyo shahawaadkan oo dhan in loo wada deberayo arrinkooda oo loo wada dhammaystirayo maqalkii iyo maaragtay hadalkii iyo haasaawihii iyo sheekadii iyo farxaddii iyo cuno iyo cabid qura qur-aanku jannada kuma sheego kuma yaboo laakiin waxaa la leeyahay sheekada ay sheekaysanayaan iyagu ee ay faraxsan yihiin inay isqaabilayaan ee shahwadii kalaamka ay gudanayaan taa laftigeedana nicmooyinka jannadu qur-aanku ku daray wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun qaluu inaa kunaa qablu fii ahlina mushfiqiin famana allahu calayna wawaqaana cadaaba samuum waa iyagoo sheekaysanaya waa calaa suruurin mutaqaabiliin sariiray ku sugayna markaas almuhim waa mawduuc markaa u yar baahan uun aynu uga un inaad fahamto oo aanad odhan maxaa xikmada kuguba iska fadhiistaba aanad odhanin adhibaba haddii hadalka loo diiday mubilaar iska fadhiisto de beertiisi iyo arigiisa taasi nin weyn dee anfici mayso keli waay lidalik ba had iyo jeer dadka waaweyn iminka marka yurub la geliyo odayaasha iyo islaamaha iyo markiiba waxay dhahaan war aniga wadankii laygu celiyo odayguna wuxuu doonayaa taladii iyo odayaashii ula la sheekaysanayey islaantuna waxay doonaysaa islaamihi ay la sheekaysanaysa marka laakiin meel lagu qufulo la idhaha ama t v gaa daawadada aanay afgaranayninba halkaasuu fadhiya oo cun aniga halka romatisan baa igu dila hala celiya buu qofkii waayeelka ha leeyahay <laughs> waayo liannahu shaawatulkalaam baa ka xidhantayba wuuba xidhan yahi wa wa waxanibay maxbuus wey waaya taasi mid be marka waa kii lahaa intoon kolba cid baan maraayo saaxiibadii baan soo boodaayo inaan isjeclayn oo in adeerkayabaan intoon gurigiisa ugu dhaco ayaan salaamaayo walaa xaaja kelmadday lama hadlay intuu saa eegaamuu mid walba iga sii jeeda nebigaan ku ag tukadaa masaajka oo markaasaan assalaamu calaykum idhaahdaayo hoosta ka yaro eegaayo kolba wii aamusaa isna debnaha ma dhaqaajiye baan is idhahdaa mise muu dhaqaajinin miduu saa ku jiray iyadoo muddo sida arrinkoodu wa amarahum an yactaziluu nisaahum amar labaad buu haddana nebigu soo rogay uu leeyahay cunaqabatayn xagga dumarka haddana nin waliba habartiisii ha ka tago nin waa shahwat iyaduna shahwat lfard xubinkii daahidiisii baa isagana lagu qafilay dam islaanay u dhawaan waa kii lahaa maxaan yeelaatay haddaba miyaan furaa mise ilxaqii biahlik nabaloa reerkiinii qabo sidaan iskuma agjoogi karayn nin xoog lama wastaadanat zawju hilaal bnu umaya hilaal ibnu umaya islaantiisi iyadu waxay fasax bay dalabtay ruksad bay nabiga weydiisatay fii khidmati zawjiha inay ninkeeda ushaqayso shaqayso lannahu shayk waa oday daayicun ambanaya lumaya laysa lahu khaadim aan lahayna shaqaale faadina lahaa wuu fasaxay islaantaasi way dadaasho waxay tihi ninkani ragga kale lamid maaha waa nin odayahoo anigaa tabantaabiyo oo garabka qabto oo markaa dee inaan dee fasax ka ag dhawaado dee bal waayahay walam yazaaluu kadalika sidaasay ku jireen oo jiq loogu siiyey xataa daaqat calayhim alard ilaa dhulkii cidhiidhi ku noqday bimaa raxubat iyadoo dhulka ilaahay waasic ayuu haddana cidhiidhi ku noqday wa daaqat calayhim anfusuhum naftoodiina diiqad bay gashay naftoodiina cidhiidhi bay ku noqotay anaa dhulkii baa ku yaraaday naftoodiina way diiqadootay ciqaabkii lala doonayay dhadhabiyeen halka laga didaaqayaa waxa weeye nin waliba wuxuu xiiseeyey inuu jidhkiisa u raaxeeyo oo sheekada islaantiisa iyo ciyaalkiisa uu ku raaxaysto oo halkan uu kusii nafiso dabeedna intii uu waxaa laga jarayaa nasanayey bilihii la maqnaaye uu nasanayo ayaa laga jaraya oo isagana la leeyahay dadkan ilaahay daraaddii bay u cabursanaayeen safarkaa iyo dagaalkaa iyo warwarkaa iyo fikirkaa ugu jireene isna intii baa laga jaraya wadanuu waxay maleeyeen haddaba cidhiidhi ha galeene anlaa malja'a min allah ilaahay meel laga galaa inaanay jirin oo looga cararaa ilaa ilayhi isagoo lagu cararo mooyaane taasay ku qanceen ilaahay meel looga baxsadaa inaanay jirin isagoo lagu cararayn dhib iyo dheefba inuu isagu leeyahay ku qanceen marka dabeetana waxay idhaahdeen haddii maanta wax dareenteen oo diiqad gasheen farajka isagu maaya dee mawaaqiفtooduna mawaaqiف waxayd cajiiba ah, oo haabita ah, oo zaczaca ah, iyo simbiraxa aanay gelayn iyagoo xaaladaa ku sugan nin madaxda yurub ka mida ayaa maqloo doonay jaaniska inuu ka faa'iideeyo nebiga dabeedna asxaabtiisa u qaargoos doorkii shaydaanka uu qaato u waswaasiyo waraaqbaabuu usoo qorayba kacab waraaqda waxa ku qoran nin baa sida beeralaya oo ka soo safray meesha la idhaahdo yurub kacab bay ku socota ninkaa eeryadaa madaxda ka ah ee kaniisadaha iyo dhulka ahayd waxa uu leeyahy kacabow nin odayaad ahayd oo macruuf oo la yaqaano haybadle waan maqlay saaxiibkaa inuu ku jaray una qabatayna aada ku jirto waxay xayiraadi ku saaran meel lagugu dullaysana ilaahay kuma dhigin meel aada cisi ku helaysa iyo sharaf iyo derajo annagaa ku hayna iskaba soo guurba kolkaasaan dabeedna idhi buui wallaahi tanina waa balaayo kale waa kii waraaqdii duuduubee moofo baxaysa oo halkan dab ku shidan yahay baan ku riday marka waa waxaad arkaysaa maaragta waa ammaantaasu markaa ilaahay siiye wadannu an laa malja-a min allahi ilaa ilay dhibka haysta inaanu gaal ka dul dulqaaday ayay dareemeen gaalkuna uu yahay uun had iyo jeer hadduu islaam helo waxa u darani waa inuu kala qaybiyo waxa u darani waa inuu adhaxda ka jabiyo iyagana isku jabiyo dabeedna maalinka ay u daciifsan yihiin isagana uu sii laado gaalkiiyo shaydaankaa isku nooca ka maali shaydaan id qaala lilinsaani kfur falama kafara qaala inii bariun minka amaamaadii ninkii carbeed uu yihi ukiiltu yawma ukila sawru labyad war anigana waxaa la cunay maalintii dibigii caddaan la cunay anaa maalintii saaxiibka in la cuneen ka hadli waayo la cunay uma taaba calayhim ilaahay baa ka toobad aqbalay faarsala lahum calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu u diray man yubashirhum cid ugu bushaaraysa bi haadihi nicmati lkubraa nicmadaa weyn nicmadaa weyn in loogu bushaareeyo cid u dura wuxu nimanka waa laga toobad aqbalee bal usoo bushaareeye fatalaqaahum unaasu dadkiibaa la kulmay afwaajan afwaajan iyagoo kooxa ah yuhaniuunahum ku tahniyadaynaya ku hambalyaynaya bitawbati illaahi toobaddu ilaahay iyaga ka aqbala halkaa waxaad ka qaadanaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kalsooni ku qabeen asxaabtiisu hal qaraarunbuu soo saaray dabeetna wuxuu ihi ciidi lama hadli karto ogeysiiskaas oo keliya ayaa shaqaynayay konton habeen oon jidhiidinna u baahaninba ilaan dadku quluubtu ka wada shaqeeya quluubtoodiiba isaga ku xidhan markaasaa jidhkii ilaa carabkiibaa hoggaansamo qalbigii u hoggaansamay dadka markaan quluubtooda la qancin aanay hoggaansanayn hareeruunbay iska eegaanoo waay daldal waxay doonaanunbay daldali nin waliba afkiisa iyo gacantiisa midna joogsan maayo kol haddaan qalbigiisa la qancin dadku qulubta ka wada shaqaynaya maalintii laga soo baaqbalay buu soo cararay falamaa dakala kacbun ilmasjid kacb baa masaajidka nebiga ugu soo galay talaqaahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam masuuban nebigoo faraxsan baa soo galay faqaala wuxuu hi abshir yaa kacb waar kacabow bushaarayso bym bikayri ywmi maalinkii ugu khayr badnaa ku bushaarayso yamuru calayka ku soo mara mundu waladadka omuk intii hooyadaa ku dhashay laga soo bilaabo maalintay ku dhashay laga soo bilaabo ilaa maanta waa maalinkii kuugu farxad badnaaye ku bushaarayso ilaahay baa kaa toobad aqbalay waayo ummaddii baad ka dhex baxdayoo kolkaasaa ilaahay kugu soo celiyay fadeexad baa ka dhacday oo tiibaa ilaahay kaa dhaafay cid kaa shakiyaysaa ma jirto o odhanaysa waa dembiile kol hadduu ilaahayba qur-aan ku sheegay in lagaa dhaafayba kolkaa kacabna cidna calaamin maayo aan naftiisa ahayne qaala wuxuu hi min cindika yaa rasuula allah tawbadu ma agtaada am min cindi illaah mise waa ilaahay xaggiisa macnaha iimaanka dhabtee loo baahan yah waa ka insaanku amalkiisa iyo diiladiisa ilaahay buu ku xidhaya dembi dhaafka janno iyo naar dhib iyo dheef toobad toobado maaragtay qofkuu toobad wax walba ilaahay buu ku xidhaya rasuulkii khalqiga ilaahay u fadli badnaa ilaahay si toosa ula xidhiidhaya waxay kusoo degayay ayaa asxaabigani uu leeyahay arrinku ma adigunbu kugu kooban yahay ma aduu kugu kooban yahay mise ilaahay ilaahay ayuu go-aankani ka yimi maya ilaahay buu ka yimi saasuu leeyahy qaala bal min cindi illaah faqaala kacbun yaa rasuula allah kacab baa wuxuu ihi rasuul allahu ina min tawbatii waxaa ka mida ah an ankhalica min maali inaan maalkayga oo dhan ka dhex baxo inkhilaacu waxa weeye markaad marada iska siibto inaan maalkayga oo dhan iska siibo sida marada loo siibo oo kale taasaa tawbadayda ka mida guud macnaheedu maalkayga oo dhan waan wada sadaqaysan doonaa siduu dhan yahay sadaqatan lilaahi walirasuuli anigaa u sadaqaysanaya ilaahay iyo rasuulkiisa sadaqatan lilaahi fa qaala calayhi asalaatu wasalaam markaasaa nebigu waxau ihi amsik calayk waar iska haysta bacda maalika xoolahaaga barhkii fa huwa khayrun laka taasaa ku wanaagsan xoolahaaga barhkii haysagu bar waad sadaqaysan kartaa xoolaha laakiin inta kale iska hayso oo ha isfaramarinin maalka waad sadaqaysan kartaa qaarkii adigoo toobadda ilaahay uu ku siiyey ku mahadnaqaya marka waxaad halkaa ka arkaysaa mar walba kolka aada ilaahay eh, doonayso inuu wax ku siiyo sadaqada ayaa la bixinaya balaayo inuu ilaahay kaa joojiyo kolkaad doonayso rabbi baryaysa rabbi barigay ka mid tahay sadaqadu markuu ilaahay khayr kuu soo kordhiyo wa amaa binicmati rabbika faxadid xadid maaha sheekadoo qura laakiin ficilna way ku haboonta inaad sadaqo bixiso uma qara'a calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu akriyay alaayaati alatii fiiha tawbatu aayadka ka warramaya toobada kacab huwa wa saaxibey isaga iyo labadiisii saaxiibba aayaadka qur-aanka in laga toobad aqbalay ka sheekaynaya ka warramaya ee u bushaaraynayo nebigu akhriyay fii suurati baraa wa cala halaaati buu lahay laqad taaba allahu cala alnabiyi waalmuhaajiriin ilaahay nebigiiya mu'miniintiiya wuu ka toobad aqbalay wa cala halaaa saddexdiina wuu ka toobad aqbalay aladiina saddexdaasoo khullifuu la dibdhigay macnaha dibdhiggaasi waxa weeye arrinkooda loo kaadiyee la yidhi horta iyagu muddaha iska joogeen toobadda laga aqbali maayo ee khullifuuda siduu kacab ku sharxayay ma aha dagaalkay ka hadheen xataa idaa daaqat calayhim alard ilaa dhulkii uu cidhiidhi ku nooday ayaa arrinkooda la dibdhigay bimaa raxubat iyadoo dhulku waasac aha ayuu dhulkiiba qaadi waayey wadaaqat calayhim anfusuhum naftoodiina cidhiidhi bay gashay wadannuu waxay maleeyeen anlaa malja'a min allaahi ilaahay meel laga galaa inaanay jirin ilaa ilayhi isagoo la miciinsado mooyaane uma taaba calayhim ilaahay wuu ka toobad aqbalay liyatuubuu si ay ugu toobad keenaan ayuu waafajiyey towbadda ina allaha huwa atawaab araxiim waayo qisadaasina tabuuk dagaalkaa tabuuk bay la xidhiidhay iyo masjidu diraar sanadaa sagaalaad waxyaabaha taariikhigaa ah waxaa ka mid ahaa wufuudu thaqiif nimankii reer thaqiif la odhan jiray iyo bal sida ay ku yimaadeen ee ay ku islaameen thaqiifna waad garanaysaa sanadii sideedaad dib ugu noqo waa nimankii ka dagaalamay xunayn markii dambe difaaca ka soo galay qalcadihii daa'if qolo reer hawaasin oo koox reer hawaasinina waa kusii biireen mudduu nebigu dhowr iyo toban cishu garaacay asxaabtii bay dhowr iyo toban dileen aynu soo marnay waa la mari waayey war maxaynu ka yaallaa buur dee waa kii ninkii odayga ahaa boqol jirkaa lahaa waa dacaw godkiisii ku jire iskaga dhaqaaji danba isagoo heedadaba uga soo bixiye meel kalu taga maayeen waa ka soo guuray nebigu sanad kadib ayay geedi soo yihiin oo ay soo islaamayaan haddaba kolkaasuu dabeedna nebigu u samaynayaa ammaan iyo arrinkooda uu nidaamiyo iyo madax diineedoo uu u sameeyo iyo arrinkoodii uu tartiibiyo iyo salamyaashii oo laga burburiyo hadmun wa binaa in wixii horena laga dumiyo sanam lahaa ee mabda' lahaa ee jaahiliyad lahaa islaamna loo dhiso ayaa arrinkoodii noqday waxa u yihi haddaba wacaqiba maqdamihi calayhi الsalaatu wasalaam min tabuk markuu nebigu tabuk ka soo galay wafada calayhi wafdu haqiif waxa wafdi ugu yimi reer haqiif oo ka soo baxay qalcaddii daa'if horeynu soo marnay casharkaa wa kaana min khabarihim nimankan reer daa'if oo dee aada garanaysana markii laydhi la mari waaye asxaabtu ay ka qusteeno laga guuray bay yidhahdeen habaar waa kii yidhi ilaahayow reer haqiif soo hanuuni oo noo keen iyagoo socda waa ducadii nebigaa la aqbalay wa kaana min khabarihim annahu lama insarafa rasuulu اllahi min muxaasaratihim xisaarkii iyo gaadhkii uu ku hayay kolkuu nebigu kasoo gadoomay tabica athara waxaa raadkiisii soo raaco ka daba yimi curwatu bnu mascuud athaqafi ninka magacaa la yidhaahdaa nebiga ka daba yimi curwatu bnu mascuud athaqafi waa odayaashoodii reer daa'if odayaashaa reer thaqiif nin ka mida buu ahaa halka abujahal buu ugu jiray kuwii nagta xarfiye la mari waayey buu ahaa ilaa sanadaa sagaalaad buu ilaa ilaa waktigaas soo jiifayaan halkaa ay ka dagaalamayeen halka abujahal maka ugu jiru isaguna ugu jiray daaif sida ay culamaau tafsiir tilmaamaan waa ninkay ujeedeen jeedeen markii ay lahaayeen lawlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim qur-aanka maxaa loogu soo dejin waayey nin weyn oo labadan magaalo ka mid a ah labada magaalo waa maka iyo daaif nin weyn oo reer makaa sida abijaal oo kale ama nin weyn oo reer daaifa sida curwatu bnu mascuud athaqafi oo kale ma qur-aanka hadduu qur-aan soo degayo lagu soo dejiyo maxaa agoonkan in cabdilaahi lagala doonay carabtu markay caaridaaddaa wadeen nimankay ujeedeen buu ninkani ahaa markaa ninkani keligii buu markuu nin caqli badan buu ahaa markuu arkay reerkooda iyo wuxuu wadaa inaanu soconayn oy go-daan ku jiraanay ay fashilan yihin ayuu soo siibtoo nebigu madiine kaga dabay xataa adrakahu qabla an yasila almadiina nebigu intaanu madiine imanin sanadii sideedaad ayuu ka soo dabagalay fa aslama wuu islaamay wa sa'alahu wuxuu weydiistay markaa nebiga an yarjica ilaa qawmihi wa yadcuwahum ila alislaam inuu tolkii ku noqdo islaamka ugu yeedho wuxu uhi anigu waa kaasoo dee nebi allow islaamay waa sanadii sideedaadda bal dee waan ku noqon doonaa nimankii halkii goodoonka ku ahaayo islaamka ayaan ugu baaqi nebigana calayhi salaatu wasalaam reer daa'if iyo madaxaday gooda dee aad buu u garanaya oo ilaa berigii wuu tegay bilowga dacwaddu ahayd iyaa ilaa imikaoo dhowr iyo toban kun oo ciidana uu la mari waayo la dul fadhiistay madaxadaygooduu garanaya fa qaala lahu markaa nebigu wuxuu ku wuri innahum qaatiluuka waar way ku diliye maad iska joogi haddawaa ninkii imika ka soo baxay iyaga ayuu caynkaa kulee uga warooyi ar way ku diliya mar haddaad islaamtae nimankaa madaxadeygooda maad iska joogi fa qaala wuxuu idhi yaa rasuula allaahi ana axabbu ilayhim anugu way iga jecelyihin min abkaarihim hablahooda hablahooda iga jecelyihin macnaha si aanay hablahooda u jeclayn be aniga ii jeceli odaygoodii baan ah fa kharaja ilaa qowmihi qoladiisii buu baxay yarjuuna minhu iyagoo ka sugayaba daacatuhu daacatahu limartabatihi fiihim yarjuu minhu isagoo ka rajaynaya daacatahu inay aqbalaan limartabatihi fiihim darajadu ku leeyahy daraaddeed macnaha dee nin odayahoo ay qadarinayaan ay ixtiraam u hayaan buu isu arkayayoo arinku wado oo islaamnimoa inay ka guddoontaan buu eegayayba fajhu ka qabay daf buu yidhi sababtuna waxay ahayd liannahu kaana fiihim muxababan mudaacan miday jecel yihin inay adeecaan buu ahaa oday looga qaateena oo ay ka tala qaataan buu ahaa falamaa jaaa aaifa kolkuu reer daa'if u yimi wa adhara lahum ee uu u muujistay maa jaaa bihi wuxuu la yimid oo islaamnimaha dee nebiguna mudduu kasii maqlaa koobanba muddo kooban oon bilba gaadhine maalmo ah ayaa laga joogaada xaraftii bay sii qabaan iyo xabadihii kolkuu yihi warde way kanoo islaam baan la imi ramawhu binabli faqataluuhu intay leeb indhaha kaga bedeleen bay kow kaga siiyeen waaya halkaasay ninkaana ku khaarajiyeen isagana markii uu sii dhimanayay bay dabeedna yidhaahdeen maxaanu yeellaa magtaada iyo arrinkaaga kolkaasaa wuxuu ihi war anigu jaanis baan helaye raggii nebi maxamed la socdee shahiidee halkan lagu aasay un igu dara arrinkaygi shahaadu kusoo gebagaboobe dabeedna kuwii bay ku dareen xabaalihiisi mag idinkama rabee kuwaasun igu dhoweeyey bu nin wanaagsan mu noqday wa bacda shahrin min maktalihi bil kadib markay dileen markay dileen bil kadib i'tamaruu fii maa baynahum dhexdoodii bay tashadeen way tashadeen odaygoodii inay la weydileene wa ra'ow waxay arkeen annahu laa taaqata lahum inaanay awoodu lahayn bixarbi man xawlahum min alcarab carabta hareerahooda inay la dagaalamaan bixarbi man xawlahum min alcarab carabtii hareerahooda o dham waa islaamtaye in colaalkaa lagu soo kicin doonay dareemeenoo markaasay tashadeenoo fa ajmacuu amrahum arrinkoodii waxay isugu geeyeen calaa an yursiluu lirasuuli illaahi rajulan minhum inay nebigii u diraan in iyaga ka mida yukallimuhu la soo hadla go-aan bay ku qaateen waxay yidhaha warkana dille innagiina dee kuma haysanno cid ina kaalisa hareeraheenna maxamed cid aan u dirna la soo hadla yay u dirayaan haddaba wa dalabuu waxay ka dooneen min cabdi yaa leyl ibna camrin ninka magacaa la laydhaah an yakuuna inuu noqdo daalika arajula ah cabduyaalay waa ninkii nebigu markuu sanadii u horreeyu dacwadda faafinaya daa'if tegey soo shiiday buu ahaa ee dadka waalan ku soo kiciyey ee uu nebigu odhan jiray ma ninkaasi wuxuu igu sameeyey kii bay yidhaahdeen hor aduta fa abaa uu diido wuxu yhi anuu keligay maxamed ilaa waa godobaysay u tegi maayo wa qaala wuxuu ihi lastu faacilan anigu arrintan samayn maayo maxamed ka daba tegi maayo xataa tursiluu macii rijaalan dee rag kale ilaa ay raacisaan xataa tursiluu macii rijaalan dee rag kale igu daran nin bareeri karaya mahe nin wax kuqad waxbaa igu liqaansane dad kale halay raaciyo fabacaثuu macahu khamsata min ashraafihi shan nin bay ku lifaaqeen shan nin ayay yidhaahdeen ku raaceen waa lix fakharajuu mutawajihiina ila almadiina waxay u jahaysteen madiina daaif bay ka tegeen ilaa madiina u socdaalayaan rasuulkay ku socdaan way iska muslaxayaan islaamnimay go-aan ku qaateen baqa daraadii waa lagase laga aqbali walamaa qaabaluu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam kolkii ay nebiga qaabileen afhayeenadoodii baa markaa nebiga xokaynihiisii la hadlay oo dee nebigana xokayntiisii baa u sheegtay oo saasoo markaasaa xidhiidh loo sameeyey daraba lahum qubbatan nebigu taambuug buu uga dhisay fii naaxiyati lmasjidi dhinac masjidka ka mid aho xaggaa dambe gaalku inaanu nijaas ahaynba uu muujinaysaa markaa qisadaas dee iyagoon islaam ahayn buu hi halkaa maksin yar masaajku waa weynaaye in yaroo buul yaroo damba halkaa dambe ay seexdaan uga sameeya xikmaddu uga jeedaa waxa weeye liyasmacu lqur'aana si ay qur'aanka u dhegaystaan wa yaraw annaasa idaa salluu dadkana ay u arkaan markay tukanayaan war maqal iyo muuqaalba ha u faa'iidaysteen diinta ilaahay buu leeyay ilaahay baa wuxuu uhi wain axadu min almushrikiina istajaarak faajirhu xataa yasmaca kalaam allah mid gaalada ka midi ah hadduu soo magan bido magan si ilaa uu qur-aanka dhagaysanayo iyaguna siiba qur-aanka way fahmayeenoo luqadii carabigaay garanayaan marka dadkan jibaysan qur-aanka dhegaysanaya ee sida fiican xalqadaha cilmiga u qaadanaya ee isku tubadhacsan iyo qur-aankii ay garanayaan intaasuu la doonayaa nebigu ilan dadka wuu saameeyaa khayrku saamayn buu ku leeyay siduu sharkuba u saameeyo bay-adaa iyo deegaankaa wanaagsana diiniga ah iyo xalqadaha rawxaaniga ah ee ruuxda qofka saameyn kale ha ka ag dhowaadeene uumiga khayrku ha ku baxee masaajidka xaggiisa dambe mawlac qalwada yar uga sameeya bui wa kaanuu waxay ahaan yaqduuna ilaa rasuuli illaah kula yawmin maalin walba nebigay ku kalihi jireen oo xaafadihiis subaxda way tallaano xaggaa nabiga ugu taacaan ayay tagaan wa yukhallifuuna fii rixaalihim alaabtood iyo shandadahoodana waxay kaga tagaan asqarahum sinan ninka ugu daayar cuhmaan ibn abilcaas ninka magacaa la yidhahdo ugu daayaraa ay yidhaahdaan adugu alaabtii inoo siilaali iyaguna way yaro baxaan dabeedna janis buu helay ninkani waa ninkii markii dambe daaifuu nebigu madax looga dhigo berigii dambena basru ku dhinto fa kaana idaa rajacuu marka ay noqdaan ee alaabtooda ay ku soo noqdaan dahaba lilnebiy isagu nebigu u tegi jirayo wastaqra'ahu lqur'aana qur-aan ku odhan jiray ah nin daakiradiisa iyo xibtigiisu wanaagsan yahay buu ahaa jaanisku ka faa'idaystaa iyagu waraysi iyo wax kale ka hadlayaan oo odayaal iyo adduunye iyo waxaasay isku dhex wadaan odaynimo isagu laakiin qur-aankaasu jeclaysto wuxuu idhahdaa un dhig wa idaa ra'aahu naa'iman markuu nebiga arkay isagoo hurdana istaqra'a abaabakrin abaabakar buu ka qiro doonaa oo wuxuu idhahdaa abuubakarow casharii dhig xataa xafida shay-an kaiira min alqur'aan ilaahu quraan badan ba xafiday maalmihii ay joogeen muddadii ay joogeen oo dee maalma ahayd oon bil ahayn baa qur-aan badan uu xafiday wa huwa yaktumu dalika can asxaabih asxaabtiisana wuu ka qarinaya oo wuxuu isleeyahy kacdoon bay kugu samayn kuwan kula socdaa uma aslama alqawmu marka lixdoodii way islaameen lixdoodiiba way islaameen way laakiin isagu janis ku faa'idaystay oo iyagu markay nebiga la soo yaro xaajoodaan ee ay ka soo noqdaan isagu u baxaayo maalintii o dhan buu nebiga la soo joogaa wa dalabuu nebiga waxay ka dooneen an yucayina lahum man yaumuhum inuu u cayimo cid imaamu noqoto waxay yidhahdeen de haata waa islaamnayo waan noqonaynaaye waxaanu kaa doonaynaa inaad noo cayinto cid imaam noo noqoto waaya dee marka mufaawadaadna way galeenoo mala alkan kuma sheegayabe mufaawadaad dhowra ayay galeen nimankaa iyaga ah oo ah, uu ku diiday nebigu oo ay ka mid ahayd xagga damu ku yar ay shaari doonaaye in uu muddo u daayo intaana islaamin bay markaa ayay galeen dooda ah waxaanu doonaynaa baydhaan muddo saddex sannadooda inaad noodayso dayso sanamyaasha ha iska sii yaro eegteena intuu islaamku ku dhibqayo lagama yaabo buuri haddaba sanad nooda haddaba bil nooda saacad maad tidhaahdaan buuri haddaba waxaanu kaa codsanaynaa bay idhaahdeen salaada inaad naga dayso ah show shaydaankaa u sawiray foorfoorasiga iyo arrimaha markaasuu yihi islaamaan salaad lahayn islaamba maaha haddaba rukuucda naga daabayna salaad aan rukuuc lahayn salaad maaha ila ilaahayna yuhuudda markuu la hadlaya wuxu uhi warkacuu maca araakiciin dadka rukuucaya la rukuuco yuhuudduna rukuucdaa way diidi jireen marka rukuucda iyo sujuud waa meelaha fadli badan salaada labada meelood ku adag dadka shaydaanku wato waaya haddaba sanamyaasha ah waxaanu kaa codsanaynaa bay yidhaahdeen in annagu aanaan gacantayada ku duminin waayey bui taa waan idinka xil qaaday niman kalaan u diri doonaa muqiiratu ibnu shucba iyo saxaabi kaleu raaciyo u yihi idinku raac oo ha idin ag joogeene gacanta saara kolkii dabeedna waa ka xagga dambe ku yara ishaari doona hadmintaas kolkii ay duminayeen ayan meeshii waxaa ka soo baxay dahab aada u fara badan dahabkiina abu sufyaan baa tegey iyo shucba curwa waxaan leeyahay muqiirat bnu shucba iyo abu sufyaan kolkii ay dahabkiina way soo qaateen bahaliina way dumiyeen naagii baa wada baroortay intay dhakadii wada qaawiyeen <clears throat> almuhim shuruudahaasi marfuud bay noqdeen qaar qaaruu nebigu ku diiday calayhi salaatu wasalaam war anigu islaam baan aqbalayaa buu dhamaystiraa marka nebigu dee waxyaabaha qaarkood wuu ka tanaasuli karaa ama waa ka tanaasulaya waxyaabaha shaksiyaadka iyo adduunyada iyo arrimaha la xidhiidha laakiin mabaadida iyo usuusha islaamka kama tanaasulayn qof islaam oo sanam wata islaam lama idhaahdo islaam bilaa salaada sanam islaam lama idhaahdo marka islaamka udkhuluu fi silmi kaafa ar siduu yahay u qawla qaata buui aan isku wa waxbaynu wada qabaynaaye sidaanu nahay noqda daa islaamaysaan waxay markaa idhahdeen haddaba markii ay islaameen kadib la isla soo dhaafay shuruudaha barcidina imaam noo noqoto noocayn kolkaasuu faamara calayhim cuhmaana bna abilcaas cuhmaan buu madax uga dhigay amiir uga dhigay waa limaa ra'aahu wixii uu arkay min xirsihi cala alislaam islaamku yarku ku dadaalayay wa qiraa'ati alqur'aan qur'aanka akhrintiisuu ku dadaalayay wa tacallumi addiin diinta barashadeedu ku dadaalay kolkaa wuxuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkan abateedka iyo xiisaha iyo raqbadda u haya diinta iyo qur-aanka inuu ku haboon yahay inuu ummaddan hormuud u noqdo haba ugu yaraadee cisi buu ku helay markaa diintii u jeclaaday adaa madaxu ah buuri dabeedna waa kii dardaaranka siinayee lahaa markaad imaamum noqotona waqtadi biadcafihim kooda ugu daciifsan un ku dayo macnaha ku xisaabtan ka ugu daciifsan inaanu kaa cabanin salaadana usoo soo gaabi ila waa nimankaa taagnaa markii hore salaadaba naga daayo rukuucda naga daayo halkaa maraye ha ku dheerayni si aanay u kala yaacin faina fiihim adaciifa walkabiira wadalxaaja waa kii dardaarankaa siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam kitaabu ahli daaif qoraalkuu nebigu u sameeyey qoladan uma kataba lahum kitaaban min jumlati qoraal buu u sameeyey rasuulku ay ku qornayd sidan bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamedin annabiyi rasuuli illaahi ila almu'miniin mu'miniinta halkaad joogtuu qoraal ku socdaa ina cidaaha wajin wasaydihi xaraam laa yucdadu shajaru waman wujida yafcalu shayئa min dalika fainahu yujladu watunzacu hiyaabu nebigu wuxuu leeyahy qoraalkani wuxuu ku socdaa muuminiinta halkaa jooga qoraalku wuxuu sheegayaa in ereyadaa daa'if agdhow ay xaram tahay xaram kolkaasaa wuxuu ihi ina cidaaha wejin dooxa weji la yidhaahdo dhirtiisa wasaydahu ugaadhiisu xaraamun xaraam bay ka tahay dadka in ay waxyeeleeyaan weliba dadkao dhanna maahae waa dadka imanaya kuwa degan maaha laakiin waa kuwa imanaya laa yucbadu lama goynayo shajaruhu dhirtiisa dhirtiisa iyo ugaadhiisa midna la taaban maayo dooxa la yidhaahdo weji waa xaram sida maka iyo madiine xaram ay u yihiin oo kale waman wujida qofka la helay yafcalu isagoo samaynaya shay-an min daalika waxa aan diideen wax ka mid a ama ka ugaadhsada ama dhirta gooya eryadaa xaramka ah fa innahu yujladu ha la karbaasho wa tunzacu hiyaabu dharkana ha lagala baxo macnaha saasaa loo ciqaabaya dharka dee in yaroo cawra cawrada asurta waa loo reebiyay sida kale ayaa loo qaawin doonaa hala fadeexadeeyo marka xaram in halkaasina dooxaasina uu xaram iyo xadiiskaa sheegaya uma sa'aluu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waxay nebiga weydiisteen an yu-ajila inuu u yaro dibdhigo hadma sanami sanamkoodii laatan la odhan jira qur-aanku sheegay dumintiisa loo yarkaadi bay idhaha shahran bil saddex sano sanad bil bay soo gaarsiiyeen xataa yadkula alslaamu fii quluubi alqawmi ilaa qolyahan qalbigooda uu islaamku gelayo walaa yartaaca si aanay rooc iyo argagax u qaadin assufahaau dadka maatida ah min annisaa'i oo dumarka ah dumarku si aanay u argagixin bal salamka ha sii dugsadeene ha ka duminin bay dhaha mudabila min hadmihi si aanay uga didin fa radiya calayhi salaatu wasalaam nebigu raalli buu ka noqday kolkii ay islaameen macnaheedu wuxuu raalli uga noqday in bahalkan la daaye maaha ee waxa la isla waafaqay in isagiina la dumiye asxaabtaana u raaciyo mufaawadaad kadib islaamkoodii buu raalli ka noqday wey ee maaha bahalkan u raalli ka noqday waya'baa calayhim xataa sa'aluu shahran waaxidan bacda maqdamihim faabaa calayhim an yadacahaa shay-an musamaa wax la magacaabo in looga tago udiyo walamaa kharajuu min cindihi markii uu agtiisa nebiga ay ka tegeen qaala lahum ra'iisuhum ninkii uu madaxda ahaa wuxuu ihi ana aclamukum bihaqiif war reer haqiif waan idinka aqaanaa uktumuu canhum islaamakum inaa islaamteen ka qariya ilaa curwatu bnu mascuud athaqafi wixii gaadhay ogi wa khawifuuhum alxarba waalqitaal waxaa ku cabsi gelisaan dagaal waa laydin soo weerari waa laydin jebin doonaa ma idin iska islaamay halkaa uga bilaaba xagga hanjabaada laakiin idinku ka goosateen ha u sheegin sheegina wa waakbiruuhum waxaa u sheegtaan ana muxammadan nebi moxamed dalaba umuuran cadiimatan arrimo waaweyn inuu inaga doonay abaynaaha calayhi aynu ku diidnay arrimo waaweyn inuu inaga doonay iyo inaynu masiirkeenna bedelo oo inaguna aynu ku diidnay taa u sheega aan iska yar dhisno sa'alanaa wuxuu ina weydiistay an nuhdima baaqiya sanamka inaynu dumino wa an natruka zina sinada iska dayno wa shurba alkhamri wariba khamriga iyo eh, cabidiisa iyo ribada qaadashadeeda aynu iska dayno intaaba inuu inaga codsado ku diidda u sheega la waxaana u dararen wuxuu ugu darayaa markaa sinadii iyo shurbulkhamrigii iyo ribadii iyo gaal arkaantiisa weeye arkaan diinta kaafirka arkaanteeda weeye inahani in qofku wuxuu doonayo u cabo wuxuu doonayo waxeeyo wuxuu doona dhan walba u rido wuxuu doonayo iska qaato xaaraamaha inahana markaa lagu huuqinayaaba inahaasoo arrimo waaweyn agteenna ku ah inuu nebigu inaga yidhi daaye oo aynu diidnay aan u sheegno ninkii waxaas u soo jeediy falamaa xalluu bilaadahum markii ay dalkoodii tegeen ay ku fureen socdaalkoodii halkaa ah jaa'athum thaqiif reer thaqiif baa u yimi fa qaala alwafd qoladii wafdiga ahaa waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen iyagoo u jawaabaya ji'naa waxaan u tagnay bay yidhaahdeen rajulan faddan khaliidan nin adag ayaanu been basheeya faddan kakan khaliidan qallafsan qad dahara bisayf dadkana seef kaga xoog batay muquuniyey ayaanu utagnay tagnay wadaana annaasu lahu dadkuna ay isu dhiibeen dadkuna ay isu dhiibeen ninkaasaanu u tagnay sheegaya facarada calayna umuura shadiida arrimo adag buu noo bandhigay wadakaruu maa taqadama waxaa hore soo horu marayna way sheegeen kaasuu noo diido kaasuu noo diido intaba waanu ku diid waaya fa qaaluu waxay yidhaahdeen markaa nimankii reer haqiif ee wafdigu ku noqday wallahi laa nudiicu habadan weligaye wallahi inaanaan kaa ka tala qaadanayn kuwii godka kusii jiray baa caynkaay fa qaaluu lahum waxay ku yidhaahdeen iyagii baa is odhanaya aslixuu silaacakum hubka inoo hagaajiya warammuu xusuunakum qalcadihiinana tarmiim ku sameeya tarmiimku waa dibu habayn qalcadaha inoo geejiya wastaciduu lilqitaal dagaal u diyaar garooba fajaabuu way aqbaleen iyagiina way ujiibiyeen waay hade inoo wada hadaba dee kol haddaa intaa goosateen dee inoo soofeeya wastamaruu calaa daalika yowmayni aw halaatatan saddex maalmood bay sidii ku jireenoo qoladiina ukhuurinaysa kuwii beenta u sheegay iyaguna ay lahaayeen difaaca aan ku jirno uma alqa allahu rucba fii quluubihim intaa kadib baa ilahay qalbigoodii argagax ku tuuray faqaaluu waxay idhaahdeen markaa nimankii reer faqiih wallaahi maa lanaa bixarbihi ila wallaynu ku dhaaranay inayn ilaahay baynu ku dhaaranay maa lanaa bixarbihi min daaq dagaalkiisi awood uma hayno maa lanaa bixarbihi min daaq inaynu maxamed la dagaalano awood uma hayno irjicuu ilayhi isagii ku noqda oo wa acduuhu maa sa'ala wixii uu idin weydiistay islaamnimo ah soo siiya bay ku yidhaahdeen walyaale war dagaal waa inagu adagiyoo ma dagaalami karno oo waynu seednaye kol haddaad sheegteenna inuu nin seef ku guulaysta yahay adeer rayaal islaamnimada ah uu sheegaya kasoo aqbala fa qaala alwafdu qoladii lixda ahaa ee wafdigaa markay ogolaysiiyeen baa waxay idhaahdeen qad qaadaynaahu arrintaa waa baanu la soo go-aansannayo wa aslamna dee annana waa baanu soo islaamnay fa qaaluu waxay idhahdeen lima katabtum calaynaa daalik wa haddaa maxaa nooga qariseen haddaad soo islaamteen arrintaa go-aan kusoo qaadateen qaaluu waxay idhaahdeen xataa tadhaba cankum ilaa ay idinka tegayso waanu idiin kaadinay nakhwatu shaydaan naxliga shaydaanka iyo kibirka shaydaanku ilaa intuu idinka tegaya miirsanayseen hanjabaad baanu idinku islaaminay wey iyo qasabku islaam marka ilaa xoogga laydin tusayo oo xaqiiqada aanu idiin sheegaynin oo gidaarka soo taabanayseen waanu idin aamusnay bay idhahdeen laakiin iminka kol haddaa qanacdeen inaynaan iska celin karaynin nebiga tiyaanama islaamnay fa aslamuu dhammaantood way wada islaameen ninkii baana madaxda noqday dhalinyarada ahaa wakiilna nebiga halkaa uga noqday hadmullaata nimankii sanamka dubinayey ayaa maraya walamaa balaqa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam islaamu haqiif reer haqiif oo qalcadihii uu nebigu uga yimi inay islaameen kolkay soo gaadhay arsala abaa sufyaan walmuqiirata bna shucbata athaqafi wuxuu diray muqiiratu bna shucba oo iyaga ka mid ah iyo abu sufyan